qaala raximah llahu tacaala baabu jaabici waa baab koobinaya marka baabu jaabicun baabka wuxuu ku koobinayaa sheekhu axaadiis fara badan oo axkaam kala duwan ku saabsan oon mowduuc mucayan aan ah, khaas ku ahayn laakiin si guud acmaasha ah, salaada ku saabsan sheekha sharaxay baa wuxuu sameeyey xadiid kasta baab munaasaba u sameeyey laakiin sheekhii matniga kitaabka qoray isagu waxaa weeye wax baaba ah. umuuna sameyn axaadiisteeda si uu isku wargeeyey baabu taxiyatmasjidi taxiyatmasjidkiu baab yahay masaajidka markii la galo taxiyadii iyo markaas waxaa weeye salaadii tukanaya ee lagu salaamayo marka baab male baabka aniga buu dhigayaa وعن ابي قتادة وحارث القمعي الانصاري رضي الله عنه قال وحين قال رسول الله رسولك الى صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم في مرق قال المسجد مسائك فلا يجلس يوم فريسان حتى يصلي ركعتين لا والله رقعة هذا كذا وظاهرية قضاء تحية المسجد في واجب إقوان والبارك وحل لها سريد من رجل السليك الغضفاني فمساك النبي صلى الله عليه وسلم باب الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم خطبه يوسف فريسي وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه كعه والله يتقعوته كذو markaa ma la samayn karaa laakiin awqaadan la nahiyey ee markaas waxaa weeya la ogolayn shanta jeer ee salaadaan la ogolayn sida mathalan waxaa weeye bacda salaati subxi oo kale bacda markaa casr oo kale waxaa weeyaan cadeed markay soo baxayso oo kale markay samada barkeeda taaganta oo kale markii ay sii dhacayso o kale maa salaadaas salaadoo dhan baa marka la diidayaa mise waa salaad aan sabab lahayn baa laga hadlayaa waxaa qaba marka xanafiyada iyo maalikiyada iyo marka iyo xanaadaladu xanafiyada iyo maalikiyada xanaadaladu intaasoo dhan waxay qabaan ilaa taxiyatulmasjid maba banaanaba awqaada salaada la reebay iyo waqtiyada xataa taxiyatulmasjid ma banaanay bay yidhaaheen oo xadiidka laa salaata bacda subxi xataa tadlaca ashamsu walaa salaata bacda alcasri xataa taqiya shamsu عيد بشريان يو حديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وعبيره لكن إمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني مكرا فربنا إيه رواية إمام أحمد كسوناتي waxay qabaan markaas waxaa weeyaan in salaada haddii ay sababba leedahay ama sababkeeda mutaqadim ha noqde muqaaran ha noqde in markaa ay dhibi lahayn sida taxiyatul muslimka oo kale sababkeeda waa muqaaran asaga hadda kula soo xeeray سواء متقدم إلى غفر آية صلاة وضي كاتب توقع المركة جواب حيساء تكرت واحدة ومالي هذه صبح السنة الصبح كون رياض الليلة مركة كبح الصلاة وحصتون خاسس كتكني مركة هذه صلاة أي السبب لها واحدة ومالي قضايا والشافع رحمه الله تعالى يرغينا واحد قسم معطي شخص المتيمي رحمه الله تعالى وغيره من المحققين وسيدة الرجحين وإياه تحيث المسجد وصلنا واجب معها ظاهرون قبول واجب وعلى عن زيد بن باب الله رابطان اسفريدي باوي على الكلام هذا في الصلاة الصلاة الحديد وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال وحوري كنا وحنا نتكلم كل هذا الله في الصلاة الصلاة الحديد يكلم الله دجر أحد الأمان ولا غميد عفوا يكلم الرجل منكم الله دجر ومنا أنا غميد صاحب وصاحب كيسا وإلى جميع ذو عسيسه جوغ في الصلاة الصلاة الحديد حتى نزل الله يسودك تيم وقوموا لله قالتين وقوموا يستاغل لله إله درتي قانتين ذكو خشوع صنع عامسا ومرنا أمان الأمر بالسكون عامس والنهينا وحملوا ديري عن الكلام هذا الكي هو حب الله عليك أول الإسلام حب الله عليك إذا قاس حوى ينقفقي إذا قاس عامسه وسك شاكيه صلاة سوى كجل وقفق كلية حقا يقدره يصدر بيه saasoo kale wuu sheekanaya isagoo salaadii ku jira iyo markaa salaada ka baxda saa ula soo xakaas inuu ka cinaayo <laughs> alaab noocaasa ah. baa iska banaanay in la iska yar sheekeeyo way banaaneed marka waqtigii dambe waxaa soo degtay xaafidi cala asalawaati wasalaati alwusna waquumu lilaahi qaanitiin baa soo degtay marka aamus waa mucaawidaday saxaabada ilaaheen kadibna hadalkiina waana loo diiday marka ma banaana waxaad uqinta wixii ka dambeeya waaya laakiin waxaa jira khilaaf yar baa jira uun salaada markaas waxaa weeya qofka hadla waa isku waafaqsan yahay hadduu kasu hadlo waxa uu ku hadlayna maslaxada salaada ayna ahayn inay salaadiisu buraysa waa ijmaac wuu hadlay waxa uu ku hadlayna maslaxatu salaa ma ahaba oo salaada waxay shaqo ku leedahay ma aha taasoo kale salaadiisu way buraysaa bilaa shaki shakigeena taa kuma sugno ayb laakiin markaas waxaa weeyaan ka waran haddii uu salaada maslaxadeeda u hadlay ama uu sahwisan yahay ama uu jaahilba ka yahay inay xaaraan tahay ama uu markaas waxaa weeyaan la qasbay ama uu yar lulmoodo ama uu markaas waxaa weeyaan nin indhoolo aho ceelka iyo god kusii dhacaya uu xaggaa waleexa ku yidhaahoo kale iyo maslaxada salaada hadduu hadlo bal ka waran marka salaadiis maslaxada salaada waxaa kamid a ah imaamka hadda hadduu kaco kale masalan uu ragcad salaamo qaadno uu ku yidhaha markaas waxaa in walba noo dhamaatay iska fadhiiso aymaa qaar baa qabay dayib imaam way dhamaatay salaadii waxaa weye ziyaada ku kacday soo fadhiiso hadduu ku yidhaaho ya ama markaas waxaa weeyaan eh, uu markaa ku eh, imaamka atixiyaadka dhexe kale ka kaco ku yidhahda maxaa weeye sujuudtaa waa laynagu leeyahay atixiyaadka dhexe markii lowday haddii howlo noocaasa salaada maslaxadeeda hamuu hadli kara xanaabiladu waxay qabaan salaada u buraysaa gebi say u dhan tahay manaa waxay leeyihiin ama maslaxa salaad u hadal ama jin u hadal salaada way buraysaa bay leeyihiin wax hadoon u hadal bay yidhaha imaam maliki imaam shaafici raximahullahu taala waxay ku waxay ku tageen iyaguna ay qabaan qofka jahli ka ka hadliyo masalan qofkii jaahil baa jahli baa ku dhacay jahliga markuu ku dhacay waxaa dhacday markaa wuu allahu mustacaan muu ogan inay tahayba waxana inuu xaaraam yahay iyagu xalaal yahay ma kala ogamayso kaa jahliga lagu curdariyaa sidii markaas waxaa weeyaan eh, mucaawiyatun xakam assunami ku dhacday oo kale inagu salaada soo cilminoo dhan wuxuu markaas waxaa weeyaan qoladii salaadiiba markaas waxaa weeyaan galna buu yidhi kadibna mid baa hindisooday buu yidhi alxamdulilah buu yidhi markaasaa weli buu yidhi raxamuka allah waan ku yidhi buu yidhi markaasaa waxa waa khitaab moogtahay uu la hadlay moogtahay kaaftoo khitaab baa layidhaha allaha kuu naxariiso weeyaan markaasaa waxaa dhacday dadkii baa hoosta iga soo wada eegay buu yidhi salaada ku jira markaasaa weli yidhi hooyadii gablantii maxaad iga soo wadaysay <laughs> markaasay buudiheedii garaaceen buu yidhi buudiheediisaa u garaaceen markaan galteeday aamusiinayaan baa iska aamusay buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam wuu yeero wuxuu igu yidhi waxaa weeye salaadan hadallada dadka ay ku hadlayaan uma suubato keliya dikri ilaahay iyo qur-aan akhris iyo markaas cibaado weeyaan bes markaa waxa weeyaan hadda kadib ha hadlin dee hadda kadib ha hadlin buu nabigu ku yidhi soo celi salaadii muna jahli baana ka waayahay imaamaalisa wuxuuna qabaaba maslaxatu salaa hadduu qofku u hadlo oo imaamkaa ku tiraa inaad ragcaddaa ku siyaadisa soo fadhiiso waa caadi u qabaa imaam malik raximallahu tacaala sidaasuu qabaa marka waxaa weeye adigu kuwa noocan laa waxaa la odhan karaa hadday jahli tahay ama lisyaar ay tahay ama ay markaas waxa weeyaan carabku kaaga sibqado sabqulisaan ay tahay wax dhiba mala taas aashaasaweel xoog badan laakiin maslaxatu sana ah ma odhan karti waxaa weye imaam soo fariisiy waxaas ma odhan karti qowlka imaam maalik waa laga xumeeya sababta waxaa weeyaan nabigu wuxuu sheegay sala allahu alay wasalam qofkii salaadiisa sheegu ku yimaado falyusabbix ha tasbiixsado subxaana allah yidhaah dumarku iyaduna sidaas markaas waxay saxabka dhuftaan وصلنا سقول لكم ما ينبي لها شافعين وحنا سنا دي سقول لفتان عيار بالله بقى يا بينا عمنا عيار وخلاص سير عيار جوا خلاص الله المستعان وكذا الكل عرف لا فيه باب الإدراء دين السيقة موجودة في الظهر الظهر من شدة الحرق كذلك أكو ضرال كذلك أكو سي ضرال إلا السيقة موجودة ظهرك والصلاة الظهر حبيب ملخص حوالي وحوالي عبد الله كلاته in waxooga si degdegaa loo tukanay si dadka u wada yimaado cadad waa dada kulushahay dib in loo wada dhigo ilaa qofkii moogtahay cadaadina way kulushahay meel fogna jamaca uu kusoo tukanaya waa kaas weeyaan laakiin hadduna meel fog kusoo tukanaya gurigiisa dee faafiisaba ay tahay ama dee sideennaba shan shan daqiiqa la soconaya meesha ugu badana ama laba laba daqiiqa marka hadday saasoo kale tahay marka waxa weeyaan taasoo kale waxbaa saas waxba dib lagu soo dhig laakiin waxaa weeya waxay ahayd نبي صلى الله عليه وسلم سائر كسوة المجرى ذاتكو مبونا بيش ونفق من كل يدين الغيابة ومددنا رسول الغيام بصورة قلع أما إذا قريب بصورة فولاك كدنا وحاول على ذلك صورة على رسول قلع وخدمنا الأمور لغيا وعلى عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفرد أشد الحق وكل الفرق آت فدر فاضل فابردو فأبردو اسكق مجيء عن الصلاة الصلاة فإن شدة الحر وكل الفرق آت فدر من فيح جهنم جهنم نفتدك هذا وعلى رسول مبارك رضي الله تعالى عنه قال وحر كنا وحنا نصلي كويتكنا مع رسول الله رسول كرام عيسى صلى الله عليه وسلم في شدة الحرق كلنا كانت كودرم عيسى فإذا كلنا كانت كودرم فإذا لم يستطع فإذا لم يستطع مركون أول أحدنا من ونغمنا أي يمكن إلى مركة وحوية نقول مكانيه جبهة وجيسى من الأرض نوك حقيسى إلى مكانيه مع نقولك وقماته نقول وصدوا في رجلي فإنه من fasajada caleyhi kusla sujuuday wixii xadiidkaasi ugu soo socdaa waayo marka asalku meesha waxay timi macnaa hadda waxaa weeyaan marada ay tunka saaraniin hudul sujuudayeen sida asalkii dhulka aad ku dul tukanayso ama masalaha dhulka ku yaala inaad hudul sujuuda weeyaan oo wax idin dhexeeyaa una jiro laakiin haddii adu baahato oo ama kuleelkaas oo kale u keeno ama waxaa weya baahi kale aada u qabto oo kale oo dhoobi iyo waxyaalo kale baahida noocaasa ah dhib male markaa taas oo kale asalku laakiin waa meesha dhulka qumaata dhul wejiga dhigto ama marada ama masalaha dhulka ku yaala ama rooga yaala baabu qadaai salaati salaad in la qadeeyo alfaa'itati tagtay iyo tacjiirihaa in lasoo hore loo soo dhigo oo hore loo qadeeyo oo dib loo dhigin waaye وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحر قال رسول الله رسول الله وحر صلى الله عليه وسلم من نسي قف ليلة صلاة الصلاة فليصلي أهدكم إذا ذكر هذا حصوصه لا كفارة لا كفار ومصر عليك صلاة إلا ذلك تاسويا وحورب النص يقف إلا الصلاة صلاة فليصلي أهدكم صلاة إذا ذكر هذا حصوصه عيان لا كفارة كفارة المصر على إلا ذلك بالقاس حاول تاسوية يعني والتراوح أقري قوله تعالى هذا الكيسة وأقم الصلاة الصلاة ولذكر حصوصتين ولمثل حوصنا لمن نسي الصلاة أو لام عنها كسعنا فكفارة كفار قد كده أن يصليها وين تكده إذا ذكرها مرقو حصوصته marka halkaas waxaa weeyaa salaada aada qadaynaysaa salaada matala qadilowday ama ay hurda ku dhaafisay oo kale laakiin salaadaad kas uga waa lasoo qadaynayaa mise laga soo qadaynayo hadihi waa masale khilaafiya jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan waa lasoo qadaynaya la qabaa ay kasoo uga tagtay sooma jamaahiirku saasay qabaan waxay qabaan markaas waxaa weeye qaybada qeybo kamidana in markaas waxaa weeye lasoo qadaynay bay qabaan qadahaas waxba lasoo qadaynay may keliya qofkii toobadkeen buu imani sunayaashana wuu badini xasanaadka iyo khayraadkana wuu badini si uu markaas waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacaala ugu dumi dhaafo waajibaadkii hor uu ka tegay waayo waxaweeye salaada qadqadaynaysaa wuxuu shay sharciya hadduu yahay wuxuu u baahan yahay diinta inuu asal ku leeyahay salaada qadqadaynaysaa magac bay u baahan tahay amar bay u baahan tahay yaa ku amray xaggee ka keentayse ila salaada adaa ka suga tegay taas adaa ka suga tegay taas salaadan marka dib aada kasoo qadaynayso meeshaa ka keentaan ubaahay magac amarka qiimu salaada amarkaasi kuma dhacayo amarkaasi salaada waqtigeeda ku dhacaya amar kale marka u baahanta iyadu marka waxaa weye qowlkan raajixa waa qowlkan jawaahiirta maahe waa qowlkan laba kale labada lama soo qadeynayo lama soo qadeynayo toobadkeen badan iyo waxkale mooyaane soo qadeyn maayo waayo salaad waxa waa salaad u markaas waxaa weye masjid in loo helo دليل الله لو بعض دليل الله له لو بعض صلاة عسي يعني قضاء بينه صلاة العشاء كسر حتى بالماء قضاء اللي بيدقق واجب بس وصل يوم الخلاف اللي أخذ لنا في سير راجحة واحد وده اللي بيدقق واجب تاي سلا أبو حنيفة مالك في أحمد يقوى لكن أبو شافعي يقوى تبغى لو بيدقق لكن قضاء اللي صدق دوا صلوا سير راجحة اللي بيدقق واجبة صوته الأمر للفوري أمره سيد بدقق بكرة صباح waayo haddii layidhaha amalku degdeg ma keenayo oo taraakhi buu keenayaa oo dib goor kala doonaa leedahan qaraa ah, waxaa ka dhalanaysa kow waxaa weeyaan taraakum alwaajibaat waajibaadkii ayaa fara badanaya sulfulayaan kadib hadhow ma kala gudi kartid moogtahay ta kale markaas waxa weeyaan caqliyan iyo sharciyan intaba afarka dib loo dhiga ma keensanayso ilmaheer hadda haddaad weyso biyaa u dirsato oo kuularkaado intaad hadda u dirsatay eh, intaad markaas waxaa weye maqribka u dirsatay cishaayo kadib kuu keeno markaa maxaa sameynaysaa soo kuma xanaaqaysid haddii laga hawinuu yahay in amiir garaacdaba laga yaabaayo xawiisa ama suuragalaba taas marka waxaa weeye amarkiga fawribuu keenaya maxaa horan ka yidhiaya walamru lilfawri fabaadir zaman ilaa idaa dalla daliilu fasbi can baabu jawaasi imaamati lmutarafili qofka sulaysanaya inuu imaam u noqday inay bannaan tahay wuu baab yahay bilmuftardi qofka waajibka tukanaya qofkii sunnaha tukanaya inuu imaamo noqdo kuwaasuu tukanaya baabu jawaazi imaamati almutanafili qofka sunaysanaya waxaa weeyaan eh, inuu imaam noqdo banaanayaa bilmufradi mid markaas waxaa weeyaan waajib tukanaya عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهما أن معاذ بن جبل كان يحاول يصلي كي تكون مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة عشاء قبل عشاء قبل بدر أيوة رجلي كي عشاء عشاءين لا عشاء بك أي رجل بدر كان عشاء الأولى برجلين عشاء على عشاء الآخر برجل ثم يرجع إلى قومه قوم كيس سوق قدر فيصلي به فيصلي بتمجر به يوم تلك الصلاة أيضا الصلاة داس الخلافة كان هو الجنة حضو يعني الزهرية مالكية حنفية وإيه وحقا مضع صحيح سبق qofkii haddaba qof sunno tukanaya ku daba xirato ma ansaxaysa qabanaya maalik iyo xanafiyada iyo zuhri saasay ku tageen iyo waa wax madhabkiisa sida mashhuurka ah saxaabo badan ay ku tageen waxayna inamaa jucila alimaam liyutama bihi imaamka waxa lagu talagalo in lagu daydo walaa takhtalifu caleyhi hakhilaafina marka niyada macmuumka iyo niyada imaamka iskhilaafsan baydaha oo muxuu niyeysan yahay imaamka sunni niyeysan أضل أضل كنت بتقول محمد يسنت واجب لما يجي يستغرب سميتها أنا عطاء بن أبي الرباح يا أوزاعي الشافعي أبو الثور يا الغلاء يا أبو أحمد كسولاتي هي قبال ولا أنصحي سعد قبال ورسال شخص لابن تيمي رحمه الله تعالى ورجحي وكذلك أبو الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ورجحي وكذلك ورجحي مركز حويان الإمام المحزمي رحمه الله تعالى ورجحي sidaas waa warkan raajixa oo xoog badan welibaatana inay ku daraansaxaysaada saasa xoog badan xataa qof waajib tukanaya qof sunno tukanaya ku daba xiran karaa sidaa bay noo taalla qof marka waxaa sunno tukanayaada mid waajib tukanaya ku daba xiran karaa labada bilaayi cagsi وايه باب حكم صدر أه صدرة أحد العات باب حكم السطر أحد العاتقين labadaada tunka labadaada tun mid kamida inaad markaas waxaa weyaa sultid ama waa sultid xukunkeeda bal ka waran salaada dhexdeeda الله تعالى قال وحيد قال رسول الله رسول الله وحيد صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بكثير كتب في الثوب الواحد بركنية ليس على عاتقه تبكي صلاحين منه براء حقه شيء وحبه أبي أمر خاص حوي لما كنت igama ogolo adoo tunkaagana waxba saarnay riwaayada kalna waad kusoo qortay faliyajcal calaa catiqihi shay walow kaana xabla qoortiisa waxaa weya iyo tunkiisa waxbana saaro walow markaas xaabana waxa noqotay walow xarig waxa noqday marka tunkan wax la saaranayo raggaa laga hadlayaa waa sidee baa waajib baa bisoo sunna axmed wuxuu qabaa waa waajib qabaa qowlkiisa mashhuurkaasaasuu qabaa laakiin jawaahiirta oo lamada saddexda ay kamid yihiin abu xaniifa maalik iyo shaafici ay kamid yihiin waxay qaba waa sunna nahyiguna laysa litahriim waa litansiih bay dhahay waayo riwaayaadka kale asaa tilmaamaya riwaayaadka kale nabigu sala allahu alay slam jaabir cabdillahi wuxuu ku yeedhay hadday maradu ballaaran tahay buu ku yidhi waltaxif bihi maradu hadday ballaaran tahay in kaana thawbu yatasicu wuxuu ku yidhi in kaana thawbu waasica faltaxif bihi hadday maradu ballaaran tahay haylaabo haylaabashada taqaanaa suma imaanta waxaa isku u wada huyo wain kaana dayiqan hadday ciirataana fantasib bihi guunta buu ku yidhi markaa markaad ay ciiratay guuntato maxaa banaan qoobti sooma marka qoortaadii banaan dhib male markaa marka nahyigani waa karaahiye ule waa laga habeeyahay ba laga wadaaye xaaraan ma aha inaad markaas waxaa weeyaan xataa dharba haddaad doonta habaysato inaad markaas waxaa weya xagga dushaada saari kan waxsaas ah, waa waajibaa oo masalan adigo hadda halkaad xilan tahay xuduudda korkeeda aad ku xidhato halkaa xuduudta korkeeda aad ku xidhato inta jirka ka koraysana qaawan tahay tasixu salaad ka sheeg salaadooda way saxaysaa waaye ayaa cawradaada abeena surqooda rugbatay sooda wallaahu saau calayhi tuklaan ka soco baabigaa jaa wuxuu ku yimid baab yahay fi thawri toontii iyo walbasali basashii iyo walaxdaha wixii lamid ah xadiidu marka toontii iyo basashii bakora markaydiina وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر من كلا فوق قفك طون عنا أو بصل بصل عنا فليعة الزنا حل قفك هذا أو ليعة الزنا كفك هذا بستيد بلا بسائك يجا وليقع اسكفر في بيت قليس ويتي وحلاك بقدر النبي النبي الله كان صلى الله عليه وسلم في نبي حقصنا خضرات خضار ما خصنا من waxyaabaa dhulka kasoo biqla kamid ah wuquusha waxa dhulka kasoo biqlaa la layidhaha fawajada lahaa ruuxan or buu ka hel nabigu sala allahu alay wasalam fasaala sala allahu alay wasalam wuu weydiiyey faukhbira waa la warhay bidaa shayfiyaa ku sugan oo minalbuquuli buquusha faqaala wuxuu yihi qarribuuha u dhoweeya ilaa saxaabada ilaa bacdi asxaabihi baa laga wadaay waayo wakaana ilaa bacdi asxaabi asxaabtiisa barkeeda kaana ahaa macahu maciisa qarqibu ha u dhaweeye balka raawigaa ah fasiri wuxuu leeyahay cidduu u dhaweeyu leeyahay saxaabada barkeeda la socotay ahayd faqaala wuxuui qarqibuha xagga saxaabada dhaweeye ilaa baad asxaabi asxaabtiisa barkeed asxaabtaasoo kaana ahayd macahu macahu isaga markaa miciisa falamaa raqaahu markuu arkay kariha inuu dhacay waxaa weeye aklaa cunitaankeeda qaala wuxuui kol cuno falamaa raqaahu markuu nabiga arkay sala allahu alay wasalam kariha saxaabigii inuu dhacay aklaa cunitaankeeda qaala nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi kul iska cun fainaani uraaji waxaan la faqayaa bal qof laa turaaji adigaada la faqayna marka dee waxaa weeyaan tumaanta iyo basashu waa xalaal laakiin lama rabo lama ogolo intaa soo cuntaada iyadoo kaa uraysa masaakin timaado lama ogolo markaas waxaa weeya dadkii dee ay ku karaahaysaa soo maa way karaahaysanaya dadkiiba ayaa dhibeysa waaya midda kale culimada qaarkood waxay dhahay saxaabiga la socduu nabigu sala allahu alay wasalam cunug ku leeyahay abu ayuub alansaari buu ahay abu ayuub alansaari baa culimada qarniga marka waxa weeyaan <clears throat> ta kale wax kasta oo marka urayaa soo gelaya shay kasta ur laga dareemi karo saakinaada soo gasha laba ogolo saa darteed waxaa weeyaan ka war horaa dadka sigaarka caba marka dadka sigaarka caba ka warhora maanta haddii aan waxa wey waa laga helyaa masaajid oo dhan wax masaajida ah. dayna soo galeen ilaa ay si fiican iskaga nadiifiyaan hayaga loo diiday hamda kale waxaa weeya si fiican iskaga nadiifiyay laga yidhaahda maxaaraada iska nadiifinaya maxaaraada ah. waayo baabu tashahudi haddii cadaabadaha shaafici keliya lagu doolo hadda waxaa xaaraan weeyaan cinda shaaficiyati cinda shaaficiyati haddii loo noqon lahaa حرام ويا أنصارنا سيد مرخص حوالي جاتكوا أنا مهم الشافعي كذا تاخذ دول الله حرام ويا إذا حديثي عاد يا مرخص اللي استقارب حمد يقول لها كلية شافعية بالعكس باب تشهد تحيات كبابي يا حديث فكوري لا اه صح عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي كان بصره بصشه قفك هنا اي صوبه تونتا ama kuraafa geedka kuraafka la yidhaaho sheekuna wuxuu dhihi jiray waa midhaha cadow buu dhihi jiray cadowga midho ka baxaa jira kuraaf waayo awkuraaf ama geedka markaas waxaa weeya kuraafka ah ورخ كاسرة أنا أبو أقار الله كما قيد بلا أوية ورهم كبية وإيه هاي فلا يغربان من يؤسوا دوار بالسجن بسعيكين فإذا الملائكة ملائكة تتعذى وكل مدر يسابق ما فيه يتأذى وكل مدر يدير حديث من الإنسان الإنسان فالحياة غيبر آدم وفي رواية وحيد بني آدم ورخ الإنسان كل يدعو إنسان ربع سوق لي واي الله صلى عليه وسلم باب التشهد تحيات في بابي هي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحوري علمني بر علمني له علمني رسول الله بر صلى الله عليه وسلم التشهد تحياتك كفي كفكي بين كفيه لبديس كف كل حجري وكفي قعتي تساو قبتي لبديس قعوساو قبتي وايه كفي كفي بين كفي لبديس كف كل حجري kamaa yucallimnii suu ii bari jiray asuurata min alqur'aani suuradda qur-aanka ka mid ah wuxuu yidhi ataxiyaatu salaabiya lilaanada u sugnaadeen wasalawaatu naxariisyaal iyo salaadaha shanta wadayibaat iyo wanaagiyaal ilaah bay u sugnaadeen assalaamu nabadgelyaat calayha dushaada ayuhanabiyu nabigadow waraxmatullaahi wabarakaatuh naxariis ilaahay barakadiilaha dushaada ha ahaato assalaamu nabadgeliya calayna dushayda ha ahaato النبي على عباد الله ضمن إلى الصالحين والأرسل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن القاتل عيا لا إله إلا الله إلى غيرك راح الله عبد المجرم وأشهد أن القاتل عيا الله محمدا من محمد عبده دون كلامي ورسول رسول كيسي وفي اللفظ اللفظ كلام فإذا قعد أحدكم يتكيب القوة فريسة للصلاة صلاة فليقل هنا التحيات لله وذكره حديث في مشاهدة آخر آخر في صلاة قاله وفي حديث في حق الصلاة waxa ku sugnayd fa inakum idinku idaa facaltum daalika sidaa markaa samaysiin sallamtu waa salaamaysiin calaa kulli cabdin addoon kasta oo saalixin wanaagsan fi samaai isagada ku sugnay walardi dhulka wa fiihi markaa leeya assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi saalixiin salaamtaasi waxay gaaraysaa addoon kasta oo wanaagsan ama samada kusugnaaday dhulka kusugnaaday waay wa fiihi waxaa kusugnaa xadiidka falyatakhayar ha ka doorto min almas'alati baryada mima shaa waxa laga xiri doono marka macnaa baryada waa ducadii weeyaan ilaahay markuu bariya subxaana watacaala wuxuu doono markaa ku ducaysa isagu u baahan yahay baabu kayfiyati salaati اه واي يقول سبح باب كيفية الصلاة صلاة كيفية الباب يعلمين النبي صلى الله عليه وسلم صلي النبي صلى الله عليه وسلم قال في سي عن عبد الرحمن بن ابي الليلى قال وحول لقيني وحنكم وكعب العجرة عبد الرحمن بن ابي الليلى أبو ابي انصاري غير مدني وانا كوفي عبد الرحمن قاسي من رأيك وفاضة وثقة القيام التابعية wuxuu dhintay markaas waxaa weeyaan sideetan iyo lixdii hijraan ay warqayahay qala wuxuu la qiilay waxaa la kulmay kacab binu cujra waa waayahay yaa markaas aniga markaas waxaa weeye qaswatu lxudaybiya nabiga ka qayb qaatay sala allahu alay wasalam kawfu markaa waxaa weeyaan ayuu deganaa nabi illow ku dhintay konton iyo saddex markay jira nabigu ahayd soo amirgiisu toddobaatan iyo shan uu yahay kacbin cujra faqaala wuxuuri alaa uhudiima kuu hadeeya laka adiga hadiyad hadiyadbu ku hadeeya unafiirso hal xadiid haddii isku sheegaa hadiyad qaaliya loo keenay bay arki jireen balde waxaa laga yaabaa intay halkaa iyo halkaa ka safraan inay markaas waxa weeyaan laga yaabo inay markaas waxa weeyaan allahu mustacaan hal xadiid oo dhowr bilood ku qaato hal xadiid hadda soo barashadiisu uu dhowr bilood ku qaato ilagana xubaa adagiyo waxbaa adag iyo waxbaa kitaabka yar adag yahayiyo waayo qallaf iyo waxbaa fahmi waayey unbaa lagaa siiyey haddaa hadda fahmi weyday beriba sidii baad ahaane waaga dambeed bilaabina kitaabka waa kii warba ku kal wuu isbedeli kii mushaarka usoo xidhay waa kitaabka laftiisi wiilkiile maanta markaad tirayo adageed ka hadho reedanida waxa weeye waa bilaaban waa kiiu kaba hadhiga haddaba saad kii kiiu kaba hadhiga weligaa saad waktigu kaaga dhamaa aday jawaabna waa dhiban oo ilaahay aqoon aan socono waaya wuxuu yiri ina nabiya sala allahu alay slam nabigi ilaahay kharija calayna inoo soo baxay faqulnaa waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay qad calimnaa waan barinay kayfa nusalli calayka si aan ugu salaamayne fakayfa nusalli calayka sideebaan kuugu salinaa قال القلوب اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الله صلي الله أمان على محمد النبي محمد وعلى آل محمد النبي محمد آل كيسة كما صليت سابع أمانك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا إبراهيم آل كيسة إنك آمن وسابق بحريصتي مرقى صحابيا آه، نبي إبراهيم آل كيسة إنك آمن حميد وعلى محمد ما تنبيد وشرفنا وبارك على محمد إليه حوله بركه وعلى آله وكيسه وكما ركز صلى الله عليه وسلم وعلى آله إبراهيم لك حبيب مجيد السلام عليكم أيضا كتب لك القرآن باشا كتبت وفي على غنوة وحكمها المقيم الجوزي رحمه الله تعالى كتاب السلام يقال جراء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير وعلى ذلك وحويا آه، أحاديث خصوصا فضائش الصلاة وحوي كذلك qaabka loogu saliyayo salli maxaa la yidhaahaa waxyaala badan buu ka warqonayaa xadiid ilaa konton iyo zaayid buu keenaa waxaa kamid ah qaadi ciyaad raximah allahu tacala kitaabkiisa loo yaqaano waxa weeyaan ashifaa bitacriifi xuquuq lmustafa oo loo yaqaano ha mujalladaa lagu daabaca waaye marka ilaahina subxana wa tacala wuxuuri yaayuh nagaraabo sallu calayhi wasallimu tasliima waxaa waa saliguna ساسو لقرية يسونا ونصلي لكن في الصلاة واجبة الإمام الشافعي ما يحب حينها نعم وواجبة إذا حين تنفذ في الصلاة يسحبس هذا هو من الشافعي وأحمد رحيم رحمه الله عليهما الإمام الشافعي ومالك وحين كنت تقول ملا أنصحي الصلاة هذه الصلاة لقد تقول وحنا عدونا إياه kayfa nusalli calayka fii salaatina baa ku soo aroray riwaayada abu xaakim abu cabdillahi naysaabuur uu soo soo arorey fi musnad ala saxiixayn wa abu xaatim alqaazi fii saxiixi ibnu xibaan weeyaan abu xaatim busti oo jeeda abu xaniifiya maali waxay ku teganiya cumo farba waa sunna qabaa oo haddii la iska daayo dhib walaba qabaa saxiix abu xaniifiya maalik waxay ku tegeen waa la iska karaa waxaa weeye haddaad an laa ilaha وأشهد أن محمد رسول الله بس من معطي هوشو اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي سيغب إبراهيمي هذه هذا كده يفرغها يا مفر بربا لكن سيدنا الشافعي ما إذا واحد ما حوض بلن صلاة ما صحيح صدقته جاية الله ساو عليه تقلار باب الدعاء دعاء بابه بعد التشهد بعد التشهد الأخير التحية فالدنبق العاشر صلى الله عليه وسلم وايه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحوري كان رسول الله رسول الله وحوه صلى الله عليه وسلم يدعوك دعاء صلى الله عليه أعوذ بك إلا وحكام ينقلي من عذاب القبر عذاب القبر ومن عذاب النار نار تعذاب كذا ومن فتنة المحيا ونشا في المدينة والممات يقولون فتنتين ومن فتنة المسيح الدجال مسيح بدرها أها وحوي دجال وبدره فتنتيسي عيسى المسيح وليلا صباحا حوي نبينا عيسى عليه السلام المسيح وليلا دجال المسيح وليلا نبينا عيسى المسيح كوها قفك إنا لنا كنا شوكله قفك حروسنا يوكله وعندي مساعد المولد دوسك عفاجة صباحا masxiga marka xaggaas isaga saasa lagu bixiyey isagoo dajaalka mudan qaarta qaba isaga waxaa loogu bixiyay isaga markaas waxaa isha midugtuga laayahayda markaasuu ilahay noona sheeganaya alla been badana oo doqonsana gaana dadeegisana tu tueeg waa la sheegaa waay hawsaano dadka waxay waxay dhaha been haddaa sheegaysa midweeg baa la sheegaa bayidhaha midweeg marka dee waxay kuleeyahay wiba ilaa waa moogtahay nabigu sala allahu alay w slam wuu cadeeyey wuxuu yidhi wuxuu sheegan doonaa rabbinimo wahuwa acwara isagoo ila acwaru caynahu lyumna ishiisu miduuna yahay waina rabbakum laysa biacwara kadikina maylaade waa uu sii cadiyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wafii riwaayati wafii lafdi lafdi kale wuxuu aha lafdiga limuslimi muslim usugnaaday idaa tashahada axadum jirki markuu atixiyaasada falyastahid billaah ilaah ka magan gala biqarbaan afar yaquulu wuxuu odhanaya allahuma nacuudu bika min cadaabi alqabri أبو عذاب جهنم ثم ذكر نحو وحديث فارق الله بعض شيء أخو عنه حويا أفرق الله إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والموت ومن فتنة المسيح الدجال سلاسة الغرس وعن عبد الرحمن عبد الله بن عمر وعاص عبد الله بن عمر وعاص بن وائل القرشي السهمي waxaa markaas waxa weeyaan wuxuu dhashay markaas waxa weeyaan aabihiisa aan ka wada islaamaanka la yidhaahaa saxaabigaas laakiin aabihii iyo isagu say dhalashado kala horreeyay ka timaada aabihii dee ka horreeyay kaasi waa laazimi suuragal maa haddee qof aabihii ka hor dhalanaya suuragal ma dhici karo maaha taas iyadii oo mustaxiile laakiin waxaa jira dee dad isku dhowaa jira moogta soo saas wa aabihi wuxuu ka dambeeyey labiyo toban sano adagtaa biya wuxuu dhashay markaas waxaa weeyaan bacda aabihi bihnata cashara sana wuxuu dhashay markaa aabihii kadib laba sano labiyo toban sano aabihii dabeeraha isagoo markaas waxaa weeye waxaa laga yaabaa inuu guursaday markaas waxaa weeyaan isagoo yar buu guursaday markaas waxa weeyaan taqriiban marka ama habiyo toban jir ama sadexiyo toban jir eh waa sheekh maxamed cabdilwahaab isagu waxa la yidhaha wuxuu guursaday isagoo labiyo toban jir ah soomahada fahmi isnagaa saasoo kale dee markuu arday tusaalahaan ku guursado markaas waxa weeyaan labiyo toban jirka markuu guursado dee saddex-iyo toban jirkana loogu dhalo dee markaas waxa weeyaan ilmihiisi muxuu ka weyn yahay keliya labiyo toban sano soo ma ya ka oo sidaas weeyaan macaashu saabay ku fiican tahay sheekh waaya dadku waxay dadku waxay dhahdaa saddex wiilkii dhalay walaal walaalkii dhalay wedkii dhalay ayda mid waa mid oo dee waa walaalkii dhala oo waa ninka yaraanta ku guursaday yaraanta loogu dhalo dee isagii wiilkiisu wa isleeyihiin moosha gabaysleegiyo midna waxaa yidhaa waa wiilkii dhalo de isaga markaas waxaa weeye waa sida qaalibka badanaa uu ka weliyaha markaa aad midna waa wadkii dhale oowaa wadaydeeye goor dambe markaas waxaa intuu guursada wax dhalay gooru gabeeday afartaba sii socday oo xooga markaa cimri badan ka khasaaray <laughs> saasaa fiican kolley aynu socono cabdullahi eh, markaa aabihii isaa ka hor islaamay waayo aabihii wuxuu islaamay eh, sanadkii toddobaad ee hijrada ayuu islaamay eh, marka wuxuu ka imid dalbay nabigu sala allahu alay slam xadiidkii ka qoro markaasuu rasuulkiina wuxuu ku yidhi aktubu kullu maa minka fi lghina waalgadabi qaala naca fa ina laa qul ilaa xaqa dadna waxay ku yidhaaheen dee cabdullaahi ibni camar alcaasow wax walba waa iska qoraysaa waxaa laga yaaba nabigu sala allahu alay slam intuu caroodo inuu hadal yidhaaho carabina isku qorisa ku carooda iyo hadalkii markuu cadaystaa ku yar dhawaaqeen waa qurquraysaa bay yidhaaheen wax walba hawdoobayda waa sidee dadka wax walba xadiis uga dhigin xadiis maaye waxaa dhacday markaa nabigu tegay sal allahu alay wasalam wuxuu kuyi wax walbaa kaa qorayaa adoo caraysan adoo qaaliya wax walbaan qoray waa sidee wuxuu nacam qor buu ku yidhi fa inii laa aquul ilaa xaqa haddaan xataa caroodaan oo xaqun baa ku qawlay sidaas ibnu kathiir wuxuu ku sheegaa tafsiirkiisa waxaa weeyaan wamaa yandiqu can ilhawa inhu ilaa waxyu yuuxaa aayaddaa markaas waxaa weeyaan sharxayo tafsiirkeeda axaadiistan marka nabiga ka xifdiyay calayhi salaatu wassalaam waaye marka wuxuu yiri markaas can abibakrin sidiiq uu ka wariyey radia allahu canhu abibakrin sidiiq uu ka wariyey radiya allahu canhu ardaah anahu qaala inuu yidhi الله بني يعني قال أنهم قال لرسول الله رسول كذا لكيري أنا ما خرب أكون ريا أنا اللي بدعاء دعاء دعاء كنت عايز به دعاء في الصلاة الصلاة ذي قال إحنا نقول حتى هذا الله بنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا ظلمت نفسي نفسي ظلما ظلما كثيرا غفر الله ولا يغفر الذنوب الذنب ولا ما اعرفه نعرفه إلا أنت هذه مويانا فاغفر لي دمناف مغفرة نافتا من عندك أكتابك هذا وارحمني له إلا حريصه إنك هذه أنت هذه له غفر الله نافتاك بما ترحم إلا حريصه مغن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحكي عائشة ما صلى النبي النبي مرتك صلى الله عليه وسلم صلاة والصلاة بعد أن نزلته سوى كسودك كذب عليه دشيسة إذا جاء نصر الله والفتح وعيدا سوى كسودك إلا هديك لن يقول وحرج لك يا صلاة نحيدة سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي سبحانك إله من زهلانتانا إيا لنا على اللقصي عوانا كنهرنتا كنا هرهي اللهم ربنا ربك أيها بحمدك محمدنا كنا هرهي اللهم اغفر لي له دمناف وفي لفظ لفظك لو هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر كيب بديا أن يقول إلي يراه يكثر كيب بديا أن يقول إلي يراه في ركوع ركوع ديسة وسجود يسجود ديسة إلي يراه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إذا سنا يراه بريم جداب الوتر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وسلم إن شاء الله والصلاة ورحمة